hormaro khabarkii oo uu mubtadihii ka soo hormaro sidaasaa dhici karta wqad yataqadamu huwa khabarkii inuu hormara la arkaa cala lmubtadai mubtadaa uu ka hormaro jawaasan taqaduman hormarid taqadumkaasoo jawaasan jaa'isan bannaan wadaalika tusaalihina naxwo fi daari daarta dhexdeeda zayduna ku sugan fi daari jaarmajruurkaas waa qabar soo hormaray zayduna mubtada mu'ahar ah wax waajibinayana lama arko oo waxaa la dhihi karaa zaydun fi daari mubtada waa la hormari karaa cilo waajibinayda ma jirto wa wujuban wa taqaduman inuu hormara la arkaa taqadumkaasoo wujuban waajiban waajib ah wadalika tusaalihi naxwu ayna zaydun oo kale weeye marka horumaridda waajibkaa waa afar mas'alo afar mas'alo khabarku inuu hormara oo mubtadihii dhammaan ka hormara waajib ah afarta masale masalada ugu horayda an yakuuna alkhabaru mima lahu satru lkalaam waa khabarku inuu noqdo isim sadaara iskale sida miaalka uu hadda miaaliye oo kale ayna zaydun ayna waa ismu istifhaam fii maxali rafcin khabar muqadama weeye waajibna weeye in la hormariyo maxaa yeelay sadaaru iska leey waa ismu istifhaam zaydunna waa mubtada mu'akar ah markaa afar goor waa waajib in khabarku ka soo hormaro mubtadaa xaaladii ugu horeyduu sheegay oo ah an yakuuna alkhabaru mima lahu satru lkalaam waa khabarku inuu noqdo asmaada sadaarada iskale mid ka mid ah mihaalkeediina waa ayna zaydun ayna waa ismu istifhaam darfu makaan ah waa mabni maxalkaa laga rafcina waa khabar zaydunna waa mubtada muaqar ah xaaladda labaad oo uu waajib yahay mubtadaha inuu gadaal maro khabarkuna uu hormaro waxaad leedaha an yakuna اlmubtadau maxsuura fiihi ah, kawaakibka iska fiiri an yakuna mubtad maxaa kugu qoran kawaakibka an yakuna اlmubtadau maxsuuran hadde fiihi ku qoro waxaa la rabaa inuu noqdo mubtadau maxsuuru fiihi khabarkuna maxsuur uu noqdo ah, maxsuur maaha mubtadau keliyahe waa maxsuuran fiihi inuu noqda weye waana inuu khabar ku noqdo maxsuur tusaale matniga kuu dhigay wa inamaa wax kale ma ahan cindaka agtaada waxaa ku sugnaaday oo kali ah zaydun zayd fiir hadda waxaa la xasrinaa waa cindiyada adiga agtaada qof kale kuma sugno waa maxsuur waa la koobay yaa lagu koobay cindiyada zayd agtiisa ama zayd lama koobin Ah, inuu qof kale ag jooga waa dhici karta ama adiga agtaadaa qof kale ma joogo hmm, qof kale ma joogo cindiyadaa la koobaa maxsuur ah zayd waa maxsuuru fiihi cindiyada waxaa lagu koobaa zayd ah, marka haddii la hormariyo mubtadaha macnuu wa isbedela zaydkaa maxsuur noqona fiiri inamaa wax kale maahan zaydun zayd cindaka agtaada uun ku sugaya zayd meel kale ma jiro amaa dad kale inay agtaada joogaan lagama hadlin cindiyadu maxsuur noqome cindiyadu maxsuur noqome waxaa rahda boqol kale kale inay kula joogto zaydka maxsuur noqona haddii la hormariyo marka macnihina maya isbedela macnaha la rabeen waxay ahayd cindiyada in maxsuur laga dhigo cindiyada waxaa la rabaa in la koodo la xasriyo oo la sheego cid kale in aysan agtaada ku sugnayn marka inamaa ayuu hadda ku misaaliyey ee ilaa haddii wax lagu xasriyana waa la mid maa cindaka agtaada ma ahan ilaa zaydun unbaa ahaaday waa la mid iyaduna ah, sidaanoo kale weeye mubtadi gadaal maraa waajiba khabarkuna hormaro adawaadka wax lagu xasriya labadan waa ka mid inamaa iyo ilaa marka ilaa haddii lagu xasriyana waa la mid oo waxaad leedahay maa cindaka agtaada ma ahaanin ilaa zaydun unbaa ahaaday marka iyadii sidii oo kale weeye cindakada khabar soo hormaray zayduna waa muta muahara waa waajib mar haddii waa waajib mar haddii uu yahay mubtaduhu maxsuuru fiihi khabarkuna uu maxsuur yahay in khabarka la hormariyo haddii kale macnaha isbedelay xaaladaas waa sidaas xaaladda saddexaad oo khabarku inuu hormara ay waajib tahay an yakuuna fi lmubtadai damiiru yacuudu alaa shayin min alkhabari aad leedahay calaa shayin min alkhabari saasaad u dhigane waa inuu mubtaduha uu ku sugan yahay damiir u laabanaya shay khabarka ka mida khabarka laftirkiisa inuu laabtaa waxba shardi maa shay khabarka ka mid aad leedahay calaa shayin min alkhabar tacbiirkaasaa saxa an yakuuna an yakuuna fi lmubtadai mubtadihiia waxaa ku sugan damiiru yacuudu calىa shayin min alkhabr ah, maya hadalkan kuu sheegayo waa inaad qorato ah, hadalkan kuu sheegayo aada qorane hmm. shay kabarka ka mida ah inuu u laabtaa laga rabaa miaal waa kan miaalkii waa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisoo kale weeye am calىa quluubin qalbiyaal korkood ma waxa ahaaday aqfaaluhaa qunfulyadeedii hadda fiiri mubtadihi waa aqfaal damiiraa la socda damiirku shay qabarka ka midu u laabana sababta qabarkii waa calaa oo xaraf jarah iyo quluubin oo majruur ah iyo mutacalaqa weliba qabarka xaqiiqadiisu waa mutacalaqa meesha ajaamijadu ku tacalluqa oo kaa'inu laakiin un qayb ka mida u laabana marka hadday sidaas tahay waa waajib in qabarka la hormariyo sababtoo ah haddii aan mubtadaa hormarinayno aqfaaluhaa calaa quluubin la yidhaah waxaa ka laasima cawdu damiir calaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan wadalika laa yajuus ila fi sitati masaa'il allatii marat calayna lixdii masalo horay noo soo martay maahan wax kale ma banaana wax kale ma banaana marka si aysan taas u dhicin mubtadaha gadaal la mariyay marka hadda wuxuu laabanaa awdu damiir waxa weeyaan calaa mutaakirin rudbata wey laa lafda xagga darajahaana khabarka uga dambeya laakiin lafdiga waa uga horeeya waa la ogolyaha marka marka hadda calaa quluubinta ijaar majruurkaas lasoo hormariya waa waajib luqada carabigaa waa waajib qur-aankuna luqada carabiga ahuu ku yimid sida ilaahayba noo sheegay araabic an yuuqica taakhiiru lkhabari fii labsin aahirin waxay tahay xaaladda afrayda oo khabar inuu hormara ay waajib tahay waa in khabarka dibdhigidiisu keenaydo labsi ama isku dar mid oo daahira waa maxay khabarku waa daraf ama waa jaar majruur mubtadihina waa nakiro aan wax kaloo musawiqa haysan sida miaal fiir haddeer waa naxw fi daari daarta dhexdeedu ku sugnaaday rajulu rajul waa m nakir waa mubtad wax musawiq ay ah haysatoo kale lama arko jaarmijruurkan ka hormaray maahane oo khabarka haddii jaarmijruurkan gadaal la mariyo labsiya imaana waxaa isku darsamaa sifo iyo khabar jaarmijruurka midka loola jeedo hadaad tidhahdo rajulun fi daari rajulun waa mubtad mubtadax u baahan yahi khabar qaacidadiina ha halmaam inaad soo martay lna aljumala washibha اjumali bacda nakiraat ifaat rajulu waa nakiro soo maaha maxaana ka dambeeya shibhuljumla marka ma صifa jaarmajruurkan ka dambeeya mase waa qabr mubtada qabr waa rabaa nakirana صifa waa rabta waa isku qasma marka lama kala yaqaan waa waajib marka in la hormariyo haddii qabr laga rabo dii kale waxaa loo marayna haddaad tidhahda rajulun fi daari inuu macnuu yahay rajulu nin rajulko fi daari guriga ku sugan qabarkii la sugo markaas dhegta la raaciyo l qabarki madaa soo socda saasaa loo malayna ilaa nakiro haddii shubhuljumla ka daba dhacdo sifay ka dhigan marka labsigaasu si uusan udhici waaba la hormariyey warkuba ha ku dhamaadee waa la hormariyey ifa mawsuuf kama hormarto marka ma dhici karto in la amay ifad jamjul maaa ifadu kama soo hormarto mawsuufkeeda ma dhici karto afartaas goor maxaa waajiba khabarku inuu ka hormaro mubtadaha waqad yuxdau in la xadfaa la arkaa kulun mid kastoo min almubtadai walkhabari ka mid ah xadfan xadafkaasoo jawaasan jaa'isan banaan waxaa dhici karta mubtadi in la iska xadfo khabarka kaliya la sheego waxaa dhici karta khabarka kaliya in la sheego khabarka in la xadfo mubtadii keliisa la sheego in mubtadii in la xadfo khabarka kaliya la sheego waa dhici karta in mubtadii kaliya la sheego khabarka la xadfana waa dhici karta waa iyadoo jaa'isoon waajib ahayn naxw salaamun qawmun munkaruuna fiiri salaamun waa mubtade qabarkiyaa ka xadfan qawmun waa khabar mubtadiyaa ka xadfan waa aayad qur-aan ey salaamu nabadgelyo calaykum korkiina ha ahaato calaykum taasoo qabarkaa ka xadfan qawmunna waa khabare xaa ka xadfan mubtadihi antum idinka qawmun qolaatiin qolada munkaruuna aan la garanayn qolaa aan garanan la garanaynatiin marka waa banaan tahay waa iska jais waa iska jais jais wey qofa wuxuu ku leeyay azaydun qaaimu zayd ma taagan yahi nacam ad le labadiiba ba la xadfi karaaba labadaaba banaan in la xadfaba mubtadaha qabarka dhanba waa la xadfa waana la fahma mubtadihii qabarka qofa wuxuu ku yidhi azaydun qaaimu maxaa leedahay nacam nacam macneed waa maxay zaydun qaaimu qariina meesha la dhiga bis ah. nacam aad iska leedahay labadiiba waa xadfi mubtadihi qabr marka mubtadaha kaliya waa la xadfi karaa qabarka kaliya waa la xadfi karaa labadaba waa la xadfi karaa labadii iyadoo la xadfana waa nagaas miaalina waa nagaas miaalina waay wayajibu waxaa waajibaya xadfu lkhabar uu ku yidhi meeshaad ma ujeedaa intaadan gaarin waxaa la rabay mubtadaha laftiis waa waajibaa inuu mubtadaha laftarkiisa afar gooruu waajib yahay in la xadfo mana uusan sheegin laakiin qabarka afarta gooray waajibka tuu sheegay marka sharaxa kawaakibka afartii kuu sheegay afartii goor oo mubtada in la xadfa ay waajib aheed fiiri meeshaas salaamun calaykum antum qowmun munkaruuna maxaa daba dhacay muxuu yidhi waqad yuxdafu in la xadfaa la arkaa kullun mid kastoo minhumaa labadood ka mid a ah jawaasan wadalika naxwu qawlika nacam oo kale wey labadaba in la cadfaa la arka ah, waana iska jawaaz nacam oo kale inaad tiraa weye fii jawaabi adoo ka jawaabaya azaydun qaaimun ay nacam zaydun qaaimun wey waqad yajibu inuu waajiba la arkaa kullun mid kastoo waqad yajibu inuu waajiba la arkaa xadfu kullin mid kasta xadafkiisaoo minhuma mubtadai qabarka ka mid a fayajibu waxaa waajibaa xadfulmubtadai fii arbaci masaa'ila afar mas'alo afartoo lam yunabih uusan baraarujin calayhaa afarta almusanifu ikhtisaarin soo gaabin daraaddeed ikhtisaaran soo gaabin uu hadalka soo gaabinaayo uu uga tegey afar goora mubtada in la xadfaa waajibtaa waa kanaa hadduu sharxa kuugu yaalla tan ugu horayda marka afarta alula alula masalada ugu horayda idaa ukbira waa marka looga qabro canhu mubtadaa binactin maqduucin nacti maqduuca nacti maqduuca de maadnaan arag hadda ka hor kitaabka aakirkiisa useen noogu imaana nacti maqduuca bismi illaahi raxman raxiim horta marna maku marna nacti maqduuca bismi illaahi araxmaan araxiim maku marnay araxmaani araxiimi maku marnay waa kaas khalas marka waa taqa nacti maqduuca macnaha arraxmaani waxaa ku banaaneed in laga sifeeyo allah waxaa kaloo ku banaan in la qadxiyo oo la yidhaahdo amdaxu araxmaan amase laydha huwa araxmaan ah. in allah laga sifeeyana waa banaan tahay inaan laga sifayn oo inta la qadciyo la godo mubtade loo soo qadaro oo laydhaha huwa allahna araxmaan wey ah, waa banaanta nacti maqduuca waa saas sifadii meeshaad ka sifayn laheed mawsuufka aad ka jare markaasaad inta iska godo aad mubtade usoo qadare nacti maqduuca waa saas araxmaani nactigii u yahay allah ka jar araxmaanu dheh ah. maaa araxmaan waa qabar mubtada soo qadam marka mubtadahaas waa waajib marka in la xadfa ah. mubtadahaas waa waajib in la xadfa nacti maqduuca hadduu qabarku noqdo laakiin nactiga sababaha loo gooyo waa badan yihiin saddex goor ayay waajib tahay in mubtadaha la xadfo haddii saddex ciladood loo gooyo ay waajib tahay tan koobaad waa haddii loo gooyo liqaradi madxi ammaan daraaddeed idaa ubira marka looga qabro canhu mubtadaha binactin maqduucin liqaradi lmadxi ammaan danteedna loo gooyey ka marartu bizaydin aan soo maray markaasaad leedahay alkariimu huwa zaydka aan soo maray alkariimu wey marka hore maxay ahayd marartu bizaydin aan soo maray alkariimi waa sifadiisii zayd sifadiisi wey ka jar marka marartu bizaydin aan soo maray alkariimu alkariim xadku godaa lagu lehay waa leeda waa abar aw mubtadihi waajib u xadfanya huw اlkrim huw اlkrim ninkii aad u wanaagsanaa waxaa lamida liqaradi dami haddii loo jaray waa waajib in la xadfo marartu bicamrin aan soo maray allaiimu ee xumaa kii xumaa doqonka ahaa ow liqaradi taraxumi naxariis dalbid haddii loo jarayna waa lamid ah, liqaradi taraxum haddii loo loo jaray waa lamid marartu bizaydin aan soo maray almiskiinu ah, huwa zaydku almiskiinu wy intaas waa hal mid waxaad leedahay nacti maqduuca hadduu khabarku yahay cilada loo jarayna ay tahay liqaradi اlmadxi aw اdami aw اtaraxum waa waajib athaniyatu haye mas'alada labaad oo mubtada la xadfaa ay waajib tahay idaa khbira canhu bimaqsuusin bimadxin calى axadi wajayni fii craabi waxa weeyaan haddii uu yahay qabarku maqsuus lagu gaar yeelayo ammaan labada icraaboodoo ku banaan mid ka mida wey naxw nicma rajulu zaydun zaydun laba icraaboodoo ku banaan icraab waxay tahay inaad tidhaahdo nicmo rajulu jumladaas aa khabar hormaray ah zaydunna waa mubtada muakar oo gadaal maray icraabtaa inaad tiraahdo zaydun waa khabar maba aha mubtade waaba khabar khabarkaas mubtadihiisu waajib u xadfan yahi waa midka ammaanta lagu gaaryeelayo maxaad leedahay nicma waxaa nimco lahaabay arajulu nin almaqsuusu kan lagu gaar yeelaa bilmadxi zaydun wey marka almaqsuusudaasaa mubtada zaydunna waa khabar waana waajib in la xadfa markaas hmm. waa waajib ama dami haddii lagu khasisaa bisa rajulu bakrun bisa rajulu bakru nin ayaa balaayo lahaaday waa bakare marka bakrun laba xeebada kugu banna mubtada muaqara ka dhig jumlada ka horeyda khabar ka dhig raabidna yaa ah arajulu asha cumuumka ku jira sow bakarku rijaasha ka mid maaha cumuumkaasuu soo gela waa kaasa raabidka waxaa kaloo banaan bisa rajulu inta jumlada xagga dhigto mubtada soo qade bakrunna khabar ka dhig almaqsuusu bizamid dhaleecaynta iyo ceebaynta waxa lagu gaar yeelayo lagu kooba bakrun wey ah, bakrun wey hadda abubakara moodina waa mid kalo bakr la yidhaha xun hmm. abubakar moogta bakr lama yidhaaha abubakrina la yidhaha ah, iskaga kaa qasin abubakar lama ceeb iyo shaqo kuma le isagu ee waa halkoo bakr la yidhaha saas u qiimo badnayn ah, ooba xumaan lagu gaar yeelayo way ka soo ma jeed marka ha u qaada waayo meeqaan marsiinaynaa labo sax ah, labo qaalay saddex u tahayo waxa weeyaan maqsuusun bilmadxi iyo maqsuusun bidamiy laba ka tirsanaya e, nacti waxa weya liqaradi lmadxina iyo liqaradi dami litaraxuna saddex ka tirso oo shan ha kuu marto adiga ah, maya labo labay noo marayda athaniyatu masalada athaliatu masalada saddexayda ka dhig marka athaliatu masalada idaa ubira canhu haddii looga qabro bisariixi qasam dhaar cad khabarkaa wuxuu noqday hadal dhaarnimo in loola jeeda ay cadda in dhaar loola jeeda waa cadda waxaa tidhi fii dimati laafcalana kada wa kada ah, fii dimatii laafcalana kada wa kada waxaa dimadayda ku sugnaaday dhaare inaan saas iyo saas yeelay marka fii dimatii hadalkaas waa dhaarjan mashhuurkaas khabarkaas mubtadihiisi waajib u cadfan yahay fii dimati yamiinun wey fii dimati waxaa ku sugnaaday dimadiida mas-uuliyadayda yamiinun dhaar aw miihaaqun ballan aw cahdun ballan mubtada waajib u cadfan yahay mar haddii qabarkuu noqdo hadal in dhaar loola jeedo ay cadda fii dimati la afcalana kada araabicatu mas'alada afrayda oo mubtadaha in waajib loo xadfo ay tahay waa idaa uqbira canhu bimasderin jiia bihi badalan min alafdi bificl masder oo la keenay isagoo bedelka ah in ficilkiisi lagu dhawaaqo meeshii ficilkiisi lagu dhawaaqi la laguma dhawaaqin masderkii keliya lagu dhawaaqi sabrun jamiilun sabrun jamiilun waa khabar mubtadihiis waa waajibaa loo xaji sabrii aniga sabarkaygu sabrun waa sabr sabarkoo jamiilun wanaagsan sabarkaygu waa sabar wanaagsan sabrii aniga sabarkaygu sabrun jamiilu afartaas waajibaa loo xadfaa waajibaa loo xadfaa mubtadaha afartii khabarka waajibka loo xadfi jirayna dhegayso marka matniga kugu yaalla wayajibu waa waajibayaa xadfulkhabari khabarka la xadfidiisa bacda lowla alimtinaaciya allatii tadulu cala imtinaaci shay liwujuudi hayri lowlaadan waxaa la idhaha xarfu imtinaacin liwujuudi waxay tustaa shay reebtoonaaday sababtu u reebtoonaadayna waxay tahay shay kalaa jira ah, xarfumtinaacin ah, liwujuudi lowlaadana maxay tustaa shay reebtoonaaday muxuu reebtoonaaday liwujuudi kayri shay kaloo isaga kayrkiisaa jira haddaan shaygaasu jiri lahayn ma reebtoonaadeen shaygaas saasayba tustaa lowlaas lowlaadaas gadaalkeeda waa waajib in la xadfa qabarka ir waxay idhaahdeen mustadcafiintii ah, aakira la tegay markaas iska calacalaya madaxdii iyo waxays haysta iyo staafki soo uma jeed kuwii mustadcafiinta madaxdu markay hoteelada ku raaxaysa ciridda iska ooli jiray ah, meeshaas ciriddaa ooli jiray meeshaa roobka kula daa qoraxda kula dhacda adduunka waa dul aakhirana waa waa dulaysayn adaa dulligan ii keenay uu leey lowlaa antum idinka mawjuduuna kuwa jira haddaadnaan ahaan lahayn lakuna muminiina muminiinaan ahaan lahayn u leey ee idinka marka maxaa reertoonaaday iimaanu haaulaai kuwan iimaankoodii mid u reertoonaaday liwujuudi haaulaai kuwaanaa joogay oo ka hortaagnaa idinkaa naga hortaagnaayay leey iimaanka ah, lowlaa antum idinka mawjuduuna haddaan ahayn qabarka waa kaas waa la xadf antum taas waa mubtada qabarkeeda waajibaa loo xadfa ah, idinkaa jiray iimaanka yaga saasaa lagu waayay xarfumtinaacin maxaa reebtoonaaday iimaanu haaulaa muxuu reebtoonaaday liwujuudi haaulaa lawlaa an ra'aa burhaana rabbi walaqad hamat bihi wahama biha lawlaa an ra'aa burhaana rabbi tiri aayaddaas dadka aan naxwada u dhadhamin aayaddaas markay maraya waa isbaraanbaraan walaqad hamad waa ay damacday haweenaydii bihi nebi yuusuf waa ay damacida iyadu wahama bihaa markaas tilahin asna waa damaaciy waar god ha ku dhici ma nabi yuusuf naagisa damaciy war ma damac ah, fiiri kelmaddu say u caddahay wahama bihaa waa damaacilaha dhe lowlaa an ra'aa inuu arkay haddii lala yahay burhaana rabi rabbigiis xujadiisa hadduusan arki lahayn damaacila laakiin ma damacinoo waxaa reebtoonaaday waxa weeye e, damaci hamigii waa reebtoonaaday muxuu reebtoonaaday liwujuudi burhaan burhaantii aad joogtay ah, ah, imtanaca ah, alham hamigii waa reebtoonaaday lima liwujuudi burhaani rabbi waaba sariixe ma ujeedaa marka walaqad hamat bihi waa damaciday wahama bihaa maxaan leenahay waa danaa'ilaha lowlaa an ra'aa burhaana rabbi haddii lala yahay inuu arkay xujada rabbi ah, laakiin burhaantii rabbiyuu arkay oo ma damaacinba ah, ma damaacinba ah, marka qoraxda waa ka cadda sowma jeedi laakiin qorax waa waxa uga caddi qofka indhala indhool waxma u cadyin hadda ka hor haddaan banaanka taagna alla si wax u iftiimayaan indhool waxmaa u iftiima ya waa damaciye kudu kudu waa kaasa waa runti <laughs> ha waa runti anaa og saas uqasa kuwa qoran wa kuwa ma dhegaysan laakin kuwa qoranaan arkayba ya laa ilaha ila anta ya marka waa maxamed ulamin shinqid ado bayaan fi hmm. allahu akbar marka waa noocaas ma kelmadan waa sariix wey macnaheed laakin waa inay ku dhadhanto wey marka wayajibu waxa waajiba xadfu lkhabari khabarka la xadfidiisa bacda lowlaa lowlaa gadaalkeeda la xadfo lowlaa addaalati cala mtinaaci shay liwujuudi hayri waxay tustaa shay reebtoonaaday una reebtoonaaday kayrkiis inuu jiro naw lowlaa antum idinka mawjuuduuna inaad tihiin haddii laleeyahay lakunaa muminiina ey lowlaa antum mawjuuduuna khabarkii kutusa laakiin qadriga waxaan ugu tegi doonaa lowlaa antum idinka leeyaha koon caama lasoo qadari ma maanta koon khaasaa lasoo qadara ibnu hishaam lowlaa antum idinka sadadtumuunaa inaad naga jeedideen diinka haddii lala yahay lakunaa muminiin asagoo koon caamuu soo qadara qasri sadadtumuuna saasuu soo qadara marka adugu macnuu laakiin waa halkii ah, xarfu mtinaacin liwujuudin waa waxba isma bedelin ya koon waay koon waxaa la yidhaha ficilka kaaska ficilka caamkaa ah la kala yidhaha koon caama koon khaasa haddaan ku idhaahdo marartu bizaydin jaarmajruurka koonkaasaan ku taclujiyey aan kule ah, koonka maanta waxa waya ficilka loola jeeda ah, ahaanshadaa loola jeeda eh, ee kaanadii maaha hadda xasala koon caamaan nidhi soo ma ah, koonka caamka lixdan waxaan ahayn oo dhan oo ficila koon khaasaa la leeyahy wixi aan lixdaan ahayn lixdaana waxa la idhaha koon caam saas waa iska istilaaxna hal meelaan soo aragnay oo la xadfo khabarka waajibna loo xadfo mas'alada labayda wa bacda alqasami dhaar ka gadaal dhaar asariixi cad masalada labaad waxa weya khabarku inuu dhaco bacda alqasami sariix hadal dhaarnimada ku cad oon macno kale aqbali karin gadaalkiisa khalaas wey waajib wey in la xadfo markaas khabarka hadal dhaar inuu yahay ay cad dahay gadaalkeeda hadduu dhaco المسألة الثانية waxay tahay an yakuna الkhabر waaقعا baعd الqasم صريح naxو lacamruka baaqi ahaanshahaaga ay qasamiin dhaartaydu ahaatay inahum gaaladu lafii sakrati miir la-aantooda ay yacmahuna iskaga noqnoqonaya marka lacamruka laamtu waa laamda lacamruka khabarkiyaa maxduufa mubtada wey camruka lacamruka qasami wey ay lacamruka baaqi ahaanshaaga qasami dhaartaydu ahaatay mas'alada saddexaad oo qabarka in la xadfo tahay an yakuuna alkhabaru waa inuu noqdo waaqican mid dhacay bacda waawi lmaciya wa bacda alwaawi lmaciya waawlmaciya gadaalkeed hadduu dhaco ah, waawlmaciya ka horm ka hormartay mubtadihii ayay wawlmaciya ku dal ku dul cadafta isim kale is wowdaas waxaa la rabaa inay maca faaiideynayda inay caddahay inay faaideynad naw kullu saanicin qof kastoo wax sanceeya wamaa sanaca wa sancatu iyo sancadiisa maqruuraan iska dhe habarki waa maxduud ah, qofka iyo sancadiisa inay wada socdaan miyaa shaki ku jira ah, sancadiio meel joogto ma la hela mid saacadaha sameeya sayga xaafadda jira laakiin sancadii ay meeshan taalla oo ay shaqayna ma la arki kara maya marka wowdaan inay maciyo faaiideyna waa cadda kullu saani'in wamaa sanaca ey wa sancatuhu qof kastoo saanaca iyo sancadiisa amarkii waa iska macduuf soo qadaro maqrunaani hadda fiiri koon caama koon khaasaa la ah, marka ila moxob tajaar majruur maahan marka marka maqrunaani iska keeno waa laba la xariiriyey mas'alada afraad oo qabarka in waajib loo xadfa ay tahay alraabicatu an yakuuna alkhabaru waaqican abarku waa inuu noqdo mid dhaca qabla alxaali xaalo ka hor allati xaalo laa tasluxu aan u suuban an takuuna inay noqoto khabar wuxuu noqonayaa mubtadihii masder faacilkiisii loo idaafeeyey waxaa ka daba imaanaya xaalo aan khabar noqon karin oo xagga macnaha aan aqbalay ah, xagga macnahaysan kabarnimo u aqbalay khalaas waajib u xadfan yahay khabarkii xaalada ka aan la soo xaalada waa laga hormarina waxa mubtaduhu markaas oo kale noqonayaa masder faacilkiisa loo idaafiyo wuxuu kaloo noqon karaa ismu tafdiil oo masder loo sii idaafeeyey ayadana waa noqon karaa ah, ismu tafdiil oo masder loo idaafeeyena waa noqon karaa waa noqon karaa labada waa noqon karaa xaala marka qabarkii uu ka horeeya oo meesha lagu soo qadarah gadaalkeeda xaalad taalla xaaladana hadii inta la godo qabar laga dhigi dhigi tago macnahan ansaxay markaasoo kale qabarka waajibaa loo xadfaa marka xaaladii afraada maxay noqotay masaladii afraad oo qabarka waajib loo xadfayay an yakuuna alkhabaru waaqican qabla alxaal allatii laa tasluxu an takuuna khabaran naxwo darbi aniga garaacideyda waa mutd waan darbiguna waa masder faacilkiisiyaa loo idaafeyey masderu mudaafun ilaa faaciliyaa la idhaha yaa mutakalimkaasaa faacilkiisii ah darbi aniga garaacideyda wax wax garacso aniga maaha marka yaa mutakalimku waa faacilki darbi aniga garaacideyda zaydana waa mafcuul bigii masderka qaaiman waa xaalo qaaiman marka khabar ma noqon karta hadii la godo ma noqon karto macnuu sax ma noqona bal fiiri ma la dhihi karaa darbii garaacidayda zaydan aan garaaca qaaimun garaaciddu waa taagan yihi garaacidaa meel taagan ma masaxa may wax dhici kara ma marka xaalo aan qabar noqon karina meeshii taalla soo qadar marka waxaad tidhaahdaa darbii garaacidayda zaydan aan garaaca idaa waqtigiina aan garaaca kaana uu ahaa uu sugnaado huwa zayd waxaad tidhahdaa darbii aniga garaacidayda zaydan aan garaaca xaasilun waa mid soo xasila markaas kadib danaf iyo kaana taamaa soo qadar idaa waqtigiiu soo xasilaa kaana darbigu kaana uu sugnaado zayd qaa'iman xaal yahay midkii taagan idaa waqtigiiu soo xasilaa kaana zayd uu sugnaado qaa'iman xaal yahay midkii taagan marka xaasilun ad soo qadare darbi garaacidayda zaydan aan garaaca xaailun waa kaasa qabarka waajibka u xadfana haye waa mid soo xasila idaa waqtigiiyu soo xasila kaana uu sugnaado kaanadun waa taama waa ficil aadi oo faacil qaadana maaha naaqis kaana zayd uu sugnaado dhe zayd markuu sugnaado qaaiman xaal zaydku u taag xaaladda uu taagay markaasaa garaaciddu dhacayda w baabulcawaamili haadaa midkaanu baabulcawaamili waa caamilyaalkii baabkoodii caamilyaalkii addaaqilati gelayeen cala lmubtaday mubtadaha iyo walkhabari khabarka halkan waxaan ka gelaynaa caamilyaal oo mubtadaha iyo khabarka gala oo ku camal fala camalkii horeetoo lagu yiqiin mubtadiya khabar camalfal khilaafsanay ku camal falaan baabulcawaamili haadaan midkaanu baabulcawaamili waa caamilyaalkii baabkoodii caamilyaalkii addaaqilati gelayeen cala lmubtaday walkhabari wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa hiya caamilyaalkaas annawaasika kuwii mubtadaha iyo qabarka xukunkooda nasakay a la yidhaha xukunkii horeo lagu yiqiin mubtadaiyo qabar ay nasakayaan xukun kalay siinayaan waa nawaasikh alibtidaana waa la yidhaha waa magac kale nawaasikh alibtidaana waa la yidhaha wahiya cawaamishaasu alaaatu anwaacin waa nuucyaalo saddexa qaabkay u camal fasho marka la fiiriyo waa waa saddex nuuc qaabkay u camal fasho camalkooda kala duwan alawal nuuca ugu horeeya maa qismi weeye qismigaasoo yarfacu godanaya almubtadaha mubtadaha wayansibu kor dhigana alkhabar khabarka cawaamishaan saddex nuuc weeye nuuca koobaad mubtadiha khabarka markuu galo mubtadaha waa rafcinaa rafcan kayra rafci lawali rafca oo midkii hore aan ahayn midkii hore caamil macnawiha keenay midkaana waxaa keena caamil lafdi marka rafcii hore rafco ah, aan ahayn uu godana wayansibu khabra khabarkiina waaba nasbina wa huwa qismiga sidaas u camal fala kaana weeyo waqwaata intaas horaad u tiqin eh, qaybo kale ku darsa marka mutamima la dhamaystiraa la rabaa ajrumiyadii la dhamaystiraa soo maaha kaana waa akhwaata horaad u tiqin dhamaystir tirkii waa kana mutamimadii waa wlxuruufu iyo xuruufta almushabahatu loo ekaysiye bilays afar xarafaa jirto la yidhaha xuruuf mushabaha bilays Ah, oo halkaa noogu imaanayda insha allah wa afcaal muqaaraba iyo afcaasha magaceeda leeda afcaal muqaaraba iyaguna sida kaanay u camal falaan saddexdaas qaybood isku qaabay u camal falaan kaana iyo qawaadeeda xuruuf lmushaabahati bilaysa iyo afcaasha leeda magaceeda afcaal muqaaraba insha allah noo imaan doonto waani qismiga labeeya ama nuuca labeeya oo nawaasikda ka mid ah oo mubtadaha iyo qabarka gala oo xukunkoodii hore nasaqa maa nuuc weeye nuucaasoo yansibu kordhiga almubtadaa mubtadaha wa yarfacu goda alkhabara khabarka wa huwa nuucaas ina waa akhawaatuha weeye walaa weeye allatii laada linafyi jins u sugnaatay isku qaab ay camal fali jireen labadooda ajrumiyaad ku qaban ina iyo khawaadeeda iyo laa naafiyatu lijins ajrumiyaad ku qabato waxaas qismigaas waxba laguma soo gurnin ogo wax laguma darin waali nuuca sadexeed wahaali nuuca sadexeeya maa nuuc wey yansibu kordhiga almubtadaa iyo walkhabara labadaba jamiican xaale ay dhan yihiin wahuwa nuucaasu danna waa khawaabtaa wey isagana waa taqaan laakiin afcaasha waa la badi doona intii ma ah faslu famaa kaana kaana iyo waa khawaabtuha kaana walaalayaalkeed fa inahaa kaana iyo walaalayaalkeed tarfacu lmubtadaa mubtadahay godaa tashbiihan uu ekaysiin bilfaacil ay u ekaysiina afcaasha taamka faacilay qaadataa markaas hadday weliba mucadadtahay mafcuul qaadayda markaas kadib mafcuul qaadata faacilkana waa godaa mafcuulkana waa nasbidaa kaana marka isimkeedu waa godan yihi ah, waxaad moodaa ficil mucadaha mafcuul qaadan doono oo faacil gotay isimkeeda marka waa la goday iyadoo lagu shabaha faacilkii ficilka taamka tashbiihan u ekaysin bilfaacili loo ekaysiina wa yusama waxaana lagu magacaaba isimkeeda ismaha ismu kaana ismu dalla ismu saara aa la yidhaha wa tansibu way kor dhigtaa alkhabara khabarka tashbiihan u ekaysiin bilmafcuul ay u ekaysiina waxaad moodaa ficil mucadaha inta faacil qaatay mafcuul qaadana marka sida afcaasha mucadaha mucada waxa la yidhaha ficilka inta faacil qaata kadib mafcuul nasbiya ah, ficilka hadduu faacil kaliya rafciyana waxaa la yidhaha laazim ficil laazima marka sida afcaashi mucadaha aheed oo kale ay isim nasbina kaanadu marka isimkaasna maxaa lagu shabahay mafcuulu bih wa yusama waxaana lagu magacaabaa isimka ay nasbido khabarha la dhima mafcuul bihi abarkii kaana laleeyahy wa haadihi afcaalu afcaashan marka waa kaana iyo walaalayaalkeed wa haadihi afcaalu afcaashan calaa alaaati aqsaamin saddex qaybooday ahaa marka la fiiriyo shardiga ay ku camal faleen iyo shardilcaanta marka la fiiriyo saddexay usii qaybsameen axaduhaa midkeed aqsaamta maa qismi weeye qismigaasoo yacmalu camal fale heedal camal camalkan amalkan la soo sheegay oo ah rafcu اlismi wa nasbu اlqabr amalkan qismi camal fala min kayri shardin shardi la-aan waxba looma shardiyo wa huwa qismigaasu kaana wey wa amsa wey wa asbaxa wey waaضxa wey wadala wey wabaata wey wa saara wey wa laysa wey naw wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday gafuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman mid naxariis badan kaana waa ficil maadi naaqis allah waa isimkeedii waa rafcida afuranna waa abarkeedii raximanna waa kabarun bacda kabarin waanaga soo ogana kabarku inuu taxadudo kawaakibku qaabka u raaba iska ilaali hadda qaabkan kuugu raabay raxiiman waa inaad taqaana kabarun bacda kabarin kuma dhihin waa sifo siduu ku yidhi isagu ka fiirso waay miaal kale faasbaxtum waxaad ahaateen uu ilaahay yidhi binicmatii bisababi nicmatii ilaahay nimcadiisa sababteed ikhwaanan walaalaad ku ahaateen nimcada ilahay oo nicmatu lislaam waliimaan ayaad walaala ku ahaateen kahor waa isgowgowracayde ah, faasbaxtum asbaxa ficil maadiyo naaqisa ta'daasa isimkiiya macalkaa laga rafcina miimtu calaama jamci dukuur binicmatin jaar majruurka binicmati jaar majruurka asbaxa ku tacaluji nicma mudaaf haadana mudaaf ilayh ikhwaanan waa abarkii asbaxa waa abarkii asbaxo la nasiyo laysuu ahlu kitaabku ma ahan sawaa kuwa sinsiman qaara xaqa qaadana oo islaama qarna waa mucaanidiin waxay leeyiin anagu xaq inaad haydaan ma ogin hadaan ognahay inaad xaq haydaan waa idin soo raaci lah markaasay gaalnimada meesha la fadhinaaya ma sinsino ahlukitaab laysuu sawaan laysa ficil maadi naaqisa wowduna waa isimkii maxalkaa laga rafcina sawaanna waa qabarkii wadalla wuxuu ahaanaa haddii qof gaala loogu bishaareeyo in gabar u dhalatay dalla wejhu wejigiisu wuxuu noqonaa muswadan mid madow wejigaa madoobaana murugo halkaan geyna gabadh ah. u leey gaalada say u nabcaayeen gabdhaha ah, noloshay ku aasi jireen dhalla wejhu gaalkii gabar loogu bishaaray wejigiis wuxuu noqona muswad muslim haddii loogu bishaaray farxad alxamdulila ilaa wadaa nimcada isi u leey so ya heerkaas ma <laughs> gaarsiinay laakiin xoogaha doqonnimaha ku jirtayo ha o acuudu billaahi arkaas ebel ah. <laughs> wa inaa lilaahi a maya waa xaqiiqo wey reer baadiyaha inay xoogaa nuuc doqonnimaha jaahilnimaha ka buuxdo ha alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqa waajdaru alla yaclamu xuduuda ma anzala allah diinka alla soo dejiye warkama hayaan marka xoogaa xumaanaha ku hartay subxaan allah waayahay qismigaas waa ka gudubnay athani qismiga labeeya maa nuuc weeye nuucaasoo yacmalu camal fala haadal camal camalkan oo ah rafcu lismi wa nasbu lkhabar laakiin shardiga kanu shardigu leeyahy bishardi an yataqadamahu nuucaas inuu ka hormaro shardigeedu ku camal falaa nafyun inuu ka hormaro o nahyun inuu ka hormaro o ducaaun inuu ka hormaro saddexdaas inuu ka hormaro sidaas darteeda marka baabka nawaasikda la jooga haddii lagu yidhaahdo nafyi iyo shibhu nafyi shibu nafyiga maxaa loola jeedaa nahyi iyo ducaa nahyi iyo ducaa wa huwa nuucaas loo shardiyo inuu nafyi ama nahyi ama duca ka hor marto arbacatun waa afar zaala weeye wa fatia weye waa barixa weye wanfaka weye naxwo walaa yazaaluuna dadku ka suuli maayaan mukhtalifiina kuwa iskhilaafayaan inay yihiin waa ficil leedaasaa ka horayda naafiyada waa camal fale wowdu waa isimkii mukhtalifiin oo jacsan waa qabarkii ah, waa nasbisan yo ya-da lagu nasbi la nabraxa ka suuli mayno ay yidhahdeen reer banu israa'iil caakifiina kuwa ku dhegi inaan nahay calayhi calaa cibaadati alcijli weylka caabudidiisa waa dibi yar dibi yar ay iska caabudaayeen hadda lantu waa xarf wax nasbiya nabraxa ficil mudaaric waa la nasbiyey waa naaqis isimkii waa damiir musatiro waajib u asturan ah oo naxnu ah caakifinina waa qabarkii nafraxa oo la nasbiyo jamcu mudkusalm yadaa lagu nasbiyey alayhi gadaal u tacalluji caakifina ku tacalluji gadaal u tacalluji iyo wa qawlu shaaciri waa naxwu qawlu shaaciri shaacirkii qowlkiisii oo kale oo yidhi saaxi yaa saaxibii saaxiibkaygiyo shamir xanjeero meel qodxalee markaad maraydo ama bahalale maxaad samayn marada sow inaad kor u qaadato ma tashmiirku waa saas ah, meel qodax badan ama bahalale ama meel dhiiqale dhiiqada magaal ku fahmay ah, markaad maraydo maxaad samayn waa inaad faydato marada tashmiirku waa faydashadaas wey kor aad u faydani marada ah, haddana waxaa loola jeedaa diyaargarow oo mawdka u diyaargarow wey ila waa tii maog tahay cumar ibn اkhadaab uu yidhi zayd ibnu haabidow taqwada macnaheedu maxay tahay kaasuu yidhi amaa salagta dariiqan daa shawk weligaa ma martay cumarow dariiq waxa weeye qodax u saaxiiba markaasuu yidhi nacam markaasuu yidhi maa sanacta maxaad samayd markaasuu yidhi shamartu wajtahadtu tan marka hore marada faytoo xayto kor u qaato aan cagta meeshaan dhig ay ka fiirsado saas yoo yidhi alla kacabsi diyaargarow ficilkaad samaynayda waxaa tira alla ma ogoliyo mise ma ogol qawlka kaa soo baxa waa tira alla ma ogoli basma ogol alla ka cabshigo intaas wax kastood ku dhaqaaqaydo horta marka hore dictoori qaado haddaad rabto inaad alla ka baqdo qof iska fura ha noqon iska hadlo is wax iska sameeyo saaxi yaa saaxi saaxiibkaygiyo waa munaada xarfunidii waa la xadfo waana mudaaf oo saaxiibii uu ahaa murakam weeyo tarkhiim wax la idhaha lagu sameeyey oo aan kitaabkaanu baab baab uusan dhigin wey munaada murakam ah la yidhaha tarkiim tarkiimku waa xadfu aakir keliim isimka muraadaha xarafka ugu dambeeya la xadfa faaimatu ya faaimu alale ah, ya faaima alale marka kelmadan oo ah saaxibii tarkiim kuma banaana waa iska shaad kelmaddan ah, qaacidada waxay tahay mudaa mudaaf lama tarkiimiyo ah, marka wuu tarkiimiye inta mudaaf ilayhgii xadfo saaxibii yadii xadfay uu haddana xarafkii kelimadda ugu dambayda saaxib oo ba'da hayuu xadfo ba'da marka la xadfo laba luqaa ku banaan luqa waxaa la idhaha luqatu man yantadiru lmaxduufa waa qolo xarafkii la xadfay inuu kelimadda ka mid yahay tixgelinayda marka xarafka soo haray hadda markii bacdii la xadfay maxaa ku xigoo soo haray hada xarakadii horay u daynayeen qoladaas waa luqatu man yantadiru almaxduufa marka waxay leeyiin luqadaas baad ku socoto maxay leedahay saaxi munaada xudifa minhu xarfunidaay aslu yaa saaxibi saaxi munaada mudaaf mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadara ah, fatxada muqadara calaa maa qabla yaa ilmutakalim maxduuf ah, waxaa kaloo dhihi kartaa wa calaama waxaa leedahay saaxi munaada muraqam mabniyun cala alkasriya leeda ilaa hadda kasraa saarana kasradaa loo dayna qolana waxaa la idhaha luqatu man laa yantadiru maxduuf xarafkii la xasay ma tixgeliyaan inta soo hartay kelimad ka dhiga qoladaas baa luqadooda ku socda waxay leedahay yaa saaxu aad leeda ah, kelimad caadiad ka dhige yaa saaxu marka dama sarexaada markaas saaxi yaa saaxi saaxiibkaygiyo shamir xanjeero ama xaydo ama faydo marada kor u qaado walaa tazal ha ka suulin daakira mowti mowt mid xasuusan inaad mawdka u diyaar garow qalbigaaga ilbiriqsi yuusan ka bixin siduu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam akiruu dikra haadimi ladaat war macaanyaalka midka gooya xasuustiisa badiy fa nisyaanuhu la halmaamidiisu dalaalun waa baadi dalaalkaasoo mubiinun cad marka maxalshaahidku waa halkee walaa tazal laa tazal waa naahiya tazl waa ficilkii zaal ahaayo majzumlaada lagu jasmiyey waa naaqis isimkii waa anta daakirana waa khabarki laadaasna iyadaana ka horaysa iyo wa qowlu shaacirka qowlkiisa oo uu yidhi walaa zaala ilaahay waxaan ka baryay inuusan ka suulin alqatru roobku munhallan mid shubmaya inuu yahay bijarcaa'ika bacaadkaaga walaa zaala ilaahow uusan ka suulin alqaطru roobka munhallan mid shubmayo inuu yahay bijarcaa'ika bacaadkaaga fiiri hadda zaala waxaa ka hormaya laa ducaa'iya zaala ficil maadi naaqis isimkeedu waa alqaطru oo roobka ah munhallanna waa kabarkii isimkii rafciday alqaطru kabarkiina waa la nasbiyey munhallan bijarcaay jarcaagana waxaa la yidhaahdaa bacaadka aan roobka weliba celin oo mar kastaba biyaha iska laqa bacaadka staan biyo badanu ku shubmin booru kugu dila laakiin haddii khaasatan magaalo joog aad tahay bacaadka haddii geeda ka soo baxaanna bahalladaaba kuu gala adig geeda xoola kuu daaqi laakiin haddii bacaadka biyuhu iskaga shubmayaan layrtaas qaboobaad ka dhargeeda nabad boorkiisana waa ka nabadgeli bacaadkaaga roob kama joogsadu leeyahy sarcaa waa bacaadka aan waxba ka soo bixin hadda maxalushaadka waa la fahmay waa zaala oo laa ducaayo ka hormartay oo camal fashay soo ma ah, hoos wuxuu ka leeyahay fiiri hadalkan yaa yidhi nin la yidhaha durrimaa yidhi khaylaan ibnu caqaba waxaa awalkiisu ahaa yuu yidhi alaa yaslami yadaara maya cala albila intaasaa ka horreyday waxaa dhan waxa weeyaan wuxuu leeya waa qasido dheer oo awelku uu ahaa gabar ayuu u ducaynayaa oo ammaanayaana lahaa basharu milu lxariiri wamandiqun rakiimulxawaashi laa huraau walaa nasru wa caynaan qaala lahu kuna fakaanata facuulaani bilalbaabi maa tafcalu اlkhamr oo yidhi lahaa gabadhaas waxaa u sugnaaday basharun jir waa maqaarkaas kore maqaarkaas kore gabadhaasu maqaar ay leedahay yuu yidhi xariir oo xariirtoo kale aad mooda su u jilicsan yahay waad la yaabay yidhi xariiraad mooda iyo wa mandiqun hadalay leedahay yidhi gabadhaas hadalkoo rakiimulxawaashii dhinacyadiisu jilicsan yihiin hadal jilicsan laa huraao war badan maaha hura hada waa la goda alhuraa alkalaam alkaiiru aladi laysa lahu macna hadalka iska qubanaha iska durqubaanka oo macnaha lahayn ah, laa huraau mid badan maaha oo war badan kugu daldalayso walaa nasru mid yarna maan qof iska aamusanoo xirxiran oo marjuu le maaha ah, ma ahan oo col iyo nabad waxay tahay baadan la garanayn wuxuu yidhi waa caynaane gabadhaas waxay kaloo leedahay laba indhood wuxuu yidhi labada indhood anugu ma tilmaami karo quruxdoode keliya waxaan dhigi kara qaala allahu alla wuxuu yidhi kuna ahaada fakaanata markaas ahaadeen wax kaloo laga cabiri kara lama waa un ilaaha yidhi yidhi war sidaas ahaada ah, labadaas indhoodoo facuulaana ku samayn badan uu yidhi bilalbaabi qalbiyaalka maa tafcalu lkamru kamradu waxay ku samaydo wuxuu yidhi haddaad saas u fiirido waa wareeri ah, ah, sida kamro qof cabaad noqona markaasuu duceey yidhi alaa baraarug yaslami nabadgal yaa daara maya wey maya maya ta ay aheed waa munaad murakab kanu si sax ku yimi taadiyaa laga xad ah, maya ta u ah inkastoo kawaafku diidaya laakiin saasay culamada raabtay u raabeen alaa baraarug ya slami ya waa xarfu nida munaadihi waa maxduuf islami waa ficil amar isimaana loo naadiya maxaa leedaha markaasoo kale weliga markaad aragto munaada xarafkii xarfu nida oo galay ficil ama xaraf galay xaraf looma naadiyo ficilna looma naadiyo waxaa la soo qadartaa isimkii loo naadinayo ah. marka maxaa leedahay alaa baraarug yaa haadihi gabadhaane islami nabadgal ah, nabadgal yaa haadihi mid daanay dhin amase guriga daartii ku ishaar daartii gabadhu deganeed yaa haadihi daartaanay islami nabadgal yaa daara maya gabadha maya layidhaha daarteediiyey cala albilaa min albilaa calaad waa bimacnaa min baaliyoobid macnaha baabi'id wey inaad baaba'do ka nabadga ah. tuulooyin inta wakti la degaana jiray kadib iska indiraasay oo baabay weliga marag ah, oo xoogaa dhooba ama dhagxaan yaryaro ka muuqmuuqa saas wey indiraas waa wax baaba'ay marka wuxuu leeyaha baabi inuu leeyahy ee nabadgal alaa baraarug yaa haadihi midaanay islamiin nabadgal yaa daara maya maya daarteediyey cala albilaa min albilaa baabi'idka nabadgal wey maxalmushaahidku waxa weya walaa zaala munhalan bijarcaa'ika alqadru wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed